بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يكنى المشرك إنك مشرك أه naanays lagu yeedhi karaa wey ama loo naanaysi karaa inkastoo haddana waxaa inagu naanaysta u naqaana soomaali ahaan iyo kunyadu aysa isku mid ahayn haddana laakiin soomaali kale oan ku turjina garan mayno naanays soomaali ahaan waa shayga carabta u taqaana laqabka laqabka waxa la yihahdo iyo naanaysta isku mid ah ayib laakiin kunyadu waa ka duwanta xadaثna cabdاللahi بن صالح katib الleyt qala xadaثnي الleyt بن sacd qala xadaثnii cuqayl ibn khaalid ibn caqiil yani ninkaas cuqayl waa bitashiir caynka waa la godi mararka qaarkood ba waxaa laga yaabaa inuu carab kaaga dhaco caqiil laakiin waa cuqayl ibnu khaalid ibnu caqiil awowgii baa caqiila ama isagu waa cuqayl can ibni shahaabin aلzuhri can curwata bni zubayrin ana usaamata bnu zaydin ahbara curwa bnu zubayr wuxuu leeyahay usaamata bnu zayd oo saxaabiga jiilkaabaa ii sheegay oo ii warramay ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay balaqa wuxuu gaadhay maalin maalmaha ka mida ah maalmihii madiina majlisan fadhi buu tegey goob la fadhiyo majliskaasoo fiihi uu ku sugan yahe uu ku dhex jiro cabdullaah ibnu ubay ibni saluul ra'iisu almunaafiqiin ninkii munaafiqa ahaa intuusan weli islaamnimada sheeganin weye intuusan weli islaamnimada sheeganin weeye ayib idan goob iyo fadhi uu ninkaa fadhiyo ayuu rasuulku soo maray <clears throat> wadaalika midkaasna wuxuu ahaa oy dhacday arrintaa nabigu uu gaadhaya goobta u fadhiyay cabdulaahi qabla an yuslima intuusan islaamin cabdulahi bni ubay faqaala cabdulaahi wuxuu yidhi laa tu'diina ha nagu dhibin nabi maxamedow fii majlisina goobtaanu fadhno nabi maxamed iyo saxaabadiis wali nabi markaa dameer buu saaraa gaad ahaan u watay saxaaba way la socdeen xadiiska taqaanina macruufka aw markaasuu nabi maxamedow hanugu dhibin majliska anaga fadakhala الnabiyu nebi maxamed oo u galay kadibna waa lasoo dhaafay saxaabadii iyo ciidan taageersanaa cabdullahi baa dagaalamay nabiga kala qaboojiyey ayib fadakhala nabig wuxuu u galay annabiyu calىa sacad ibni cubaada sacd ibni cubaada markaa isku qoys ahaayee ayib ayuu nebigu u tegey faqaala wuxuu ihi ay sacad yaa sacdu wey sacadow alaa tasmacu miyadaan maqlayni oodan ka warqabin maa yaquulu wuxuu leeyahay abu xubaab abu xubaabna waa kunyadii cabdullaahi bnu ubey bnu saluul almunaafiq ninkaa kunyadiisii wey xubaabna asalkiisu waa abeesada ama maska waxaa loo yaqaana xubaab la yihahdaa oo dabcan mas buu ahaa iyo balaayi waabay buu ahaa iyo abris wax la garan waayo jilbis alaa tasmacu miyaadan maqlayn maa yaquulu wuxuu leeyahay abu xubaabin idan inuu aniga nebi maxameda igu yidhi oo muslimiinta dhibsaday odaygaad qaraabada ahaydeen soo ma og sacid bn cubadana waa ugaadkii aad garanaysaanee reer khadraji wey ayib yuriidu wuxuu u jeedaa nabigu abu xubaab wuxuu ku jeedaa cabdullaahi bn ubay bni saluul bukhaari wuxuu ka rabaa nebi maxamed baa ra'iisulmunaafiqiin oo weliba markaa gaal oon weliba islaam sheeganoo gaal cad ah oon weli islaamin ayaa nabigu wuxuu ku yidhi abu xubaab culamadu waxay leeyihiin laba madhab baa adugu u xoog badan madhab wuxuu leeyahay muطlaqan ba gaal iyo islaamba kunyada waa loo bixin kara madhabna wuxuu leeyahay marka aad xogow aad rajaynayso ruuxan inuu islaamo ama aad soo jeedanayso calaa xisaabi diin diinta aad u soo jeedayso oo inuu diinta soo gala aad doonayso oo aysan kaa ahayn mujaamalo kale iyo reemagaalnimo kale iyo munaafiqnimo kale aysan kaa ahayn oy kaa tahay ruuxan akhlaaqdaada wanaagsan iyo dabaac jileecaada iyo deganaanshahaada iyo dabacsanaantaada ha soo jeedato islaamkaas soo gala aad leedahay markaasaa la ogolya in la yhahdo umu fulaan iyo abu fulaan iyo aad xoogow madaxa loo buuro balsuu islaamka usoo soo galo laakiin markuu yahay makarofi la kariwa ah oo macaanid oo madax adag uu yahay abuxbaab la odhan maayo magaciisa u qalafsan baa loogu yeehi magaciisa caadi baa loogu yeehaya la xurmayn maayo markaasoo kale ayib idan baabkaasaad madhabkaadan baad moodaa inuu xoog badan yahay waana madhabku rajaxaayo ibn cabdilbar raxmat ullah calayh baab alkunyati lisabiy naanaysta dadka waaweyn unbaa iskale mise xataa carruurta yararka ah waa loo naanaysi karaa waynu soo mara xadiikii kiinbu bukhari soo celinaya xadaana muusa ibn ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaad ibnu salma abu salamata albasri can haabit ibni aslam albunani can anasin qaala kana الnabiy nabiga ilaahi wuxuu ahaa yadkhulu calayna kii noo soo gala haddaan nahay ree abu alxa iyo guriga umu sulaym oo anas hooyadii ah weli anigu waxaa ii anasa akhun walaal oo sagiirun yar oy xagga hooya waala ka yihiino ina abu alxaw wiil yar wey oo meelaha ciyaaro badbooda maanaysin waxaa la abaa cumayr nabi maxamed oo bixiya abaa cumayr wa kaana lahu nuar wa kaana lahu waxaa u sugnaa wiilkaa yarka ah nuqarun shimbir yar shimbirka yaryarada loo yaqaana beeraha cunta dhibka badan ayaa nuqar la yahda waa shimbir yar oo sidii cusuurka u eg ayb dadka qaarka waxay dhaheen maya waa dhowdhowleyda shimbirta geedaha shartee qoda inaad taqaanaan mayo ulaha goyso dhowdhowley baa la taa dhowdhowleyda ah surad baa loo yaqaana carabi ahaan surad baa la yihahdaa aduu waa shimbir yar oo tan beeraha cunte masagada yaryareeda cunte ee beeraha laga celiya kooxokooxaa u dulshay far weyn soo taqaanaa taas wey aduu shimbir yar bulaa oo yalcabu biu ku ciyaara wiilku fa maata shimbirkii baa ka dhintay wiilkii yaraaye boombalihii yaraa baa ka dhintay fadakla الnabiy nabi maxamed baa usoo galay gurigo soo salaamay ree umu sulaym ree abu talib raaahu nabigu wiilkii buu arkayo xasiinan walbahaarsan murugaysan ninay geero soo gashay wey waa ninay geero ku timid ayb faqaala nabigu wuxuu uhi maa sha'nu wiilka maxaa helay qiila lahu nabigu waxaa loogu jawaabay maata waxaa ka dhintay nabi maxamed dhib ma lehe anagu waxba maana geysanine nuqaruhu waxaa ka dhintay shimirkiisa yareed baa ka dhimatay faqaala nabig wuxu uhi yaa abaa cumayr maa facala nuayr yaa abaa cumayr abaa cumayrow maa facala muxuu sameeyey annuayru shimbirka yara maxaa ku dhacay xaggee ka baxay ma iibsatay carurta markaad la ciyaarto ilig baa ka dhacay ilig warya ma soo iibsatay xageed geysa iligii asagoo daala cu raacanaysa marka waa lagu ciyaarsiinhaya nab markaa sigi baa daalac loo racda waa lay shimbirka xageed geysay muxuu sameeyey xaggee ku dambeeyey waa lala kabtamhaya ayib culamadu waxay leeyihin waxaa laga qadanhayaa markuu nabigu yidhaa abaa cumayr inuu ninkaa laqman hayo dhiman doona meesha ka cadbaale uusan cimriyeynin cimriyaro weeye cimriyaroba xaalkaada ka war idan nabigu wuxuu ishaarahayaa wiilka inuusan cimriyeyninoo dirbo u dhiman doono waa ficlan way dhacdayo muddaya buu sii noolaa asagana waa dhintay shuhuur iyo maalmo lagu sheegay ayib marka waxaa weeyaan laqan dareemin in nabigu ka warramaya ninkan ajashiisii iyo geeridiisii iyo xilliga loo soo jiro uu ka warramayo saacadda lama darin laakiin markuu bilo kadib ama maalmo kadib geeriyooday baa la dareemay markuu nabigu lahaa yaa abaa cumayr inay tahay ujeeddo ah war ninkaadan dhiman doono waad soo dhowdahaye shimbirka xaggeed geys laftirkaha shimbirka wax badan kama dambaysid shimbirki dhintay wax badan kama dambaysid <clears throat> almuhim axkaam badan baa ku jirta waynu soo marrayaa waxbayna ku noqonin waxaa laga qadanaya carruurta yararka ah ayagoon qaan gaarin ayagoon guursanin ayagoon in loo bixin karo kunyada waana adab islaami aad u qiimo badan wey in ruuxa kunyo loo bixiyo magaciisii iyo naanays gooni ah iyo abuu iyo umu fulaan layihahdo waa dhaqan uu islaamku leeyahay marka asaga ha lagu kaaftomo xildhibaan hebele waxaa la iska joojiye iyo baasho hebel iyo baabahey hebel albeeg iyo wax la garan waya jaalle hebel iyo iyo muxuu ahaa maxaa meesha laga isticmaalaa kenya waxaaso dhan baa la ogolay bana myaa la isticmaala banana waxaaso dhan hala joojiye ruuxa magaciisu saxan iyo abuu la isticmaalo iyo magaca kunyaha loo bixiyo kaasaa ka qiimo badan hadhowna waa ku anfacayaaoo haddii dabagal kugu yimaado ama dhib kugu yimaado abu faatima lgu agee lagu doona abuaa lgu abu geed magacaada waa fakanaya adiguna waad badbaadaysa alaab badan baa ku jirta xikmooyinka iyo adabka islaamiga baab اlkunya wuxuu baabiya kunyadii qabla an yuulada lahu intaan ruuxii loo dhalinba inta adiga aan weli curanin ama waxbaba aan lagu dhalin in lagu bixin karo kunyo oo lagu samayn lagu odhan abu fulaan xadaثna abu nucaym alfضل بn dukayn qala xadaثna sufyaan bn saciid ibn masruuq aلthawri can mugiiraةa bni miqsam الضbi can ibrahim النakci ana cabdاllaahi ibrahim bn yaziid النakci ana cabdالlah ibraahim naysada naqi hadduu cabdullaahi ku yihahdo huwa ibn sacuud wey reer kuufo wey ayib sanadka dhan baa kuufi ah waad aragtaa ba anna cabdallaahi ibnu mascuud kannaa wuxuu u kunya bixiyey naanays u sameeyey calqamata ibnu qays muxuu u kunya bixiyey abaashiblin abaashibli ba lgu calqamata ibnu qays saacaddan laga bilaabo kunyadooda waa maxay abushibli ruux waaweydiin magacaa hebel inaan ayo hebelka kunyo ma leedaha maya ku dhajiba alaab khasaara hoosta ka saar u bix u dooro kunyada sii walam yuulad lahu loomana dhalin calqama markaa cabdulaahi u bixinayo kunyada muusan curanin looma dhalin wax ilmaa ah. qasab maa inaad carruur leedahay somaali laakiin kaa yeeli maayaan haddii adoon waxa dha abu fulaan or camiranay naga daaba kuleeyahay hawsha ayada inaad dalib war looma hayo war waxaan dhalmo kuma xidhno waa hawl kale wey kunyadu waa ka madax bannaantahay dhalmadu waa ka madax bannaantay xadaanaa caalim ibnu fadl caalim waxaa weeyaan asadusi maxamed ibn fadl caarim ibn fadl ama maxamed ibn fadl waxaa tirahda caarim waa laqab laqab محمد بن فضل السدوسي ثقة حافظ إلا أنه اختلط في آخر عمره أو تغير قال حدثنا سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس قال كناني عبد الله cabdulaahi wuxuu igu naanaysay qabla an yuulada lii ka naani cabdulahi cabdulahi ii magac bixiyo wey ii naanays qabla an yuulada lii intaan lai dhalin ayib saxiixu isnaad intaan waxba lai dhalino weli aana curanin yuu magac ii baxshay magacuu bixiyeyna muxuu ahaa haddaynu soo marin hadda abushibla waa idin sidanimay xaaladda ad xumanaysaan baabu kunyati الnisaa'i wuxuu baab yahay dumarka in loo magac bixiyo ama loo naanays bixiyo xadaثana muxamed ibnu salaam albikandi qaala xadaثana abu mucaawiya muxamed ibnu khaadim aلdariir qaala xadaثana hishaam ibnu curwa can yaxya baa anay ii qoran meesha ayada laakiin sawaabku waxaa weeye can hishaam ibni curwata can cabaad ibni xamza yaxya meesha kuma jiro khalad wey ya meesha in la geliyo yaxya meesha in la soo geliyaya khalad weeye ayb xaab ibni xajar wuxuu leeyahay sawaabuhu can cubaadata can cabaad ibni xamzata wama liyaxya madkhalu fi dalik yani khaطأ bacdu الnasaakhiin ayaa meesha geliyey ama ku khaldamay sanadku wuxuu ku saxan yahay xadaثanaa hishaam bni curwata can cabaad ibni xamزata can caaئiشhaةa radi allahu tacalى canha waana sanad waxaa weeyaan صaxiix aw maxaa ka dambeeya can yaxya bn cabaad ibn xamd maxa ka sii dambeeya can yaxya bn cabaad ibn xamsata waxba kama jiraan yaxya ka saar meeshaan ku ori warka xuseen haku galo ayib yaxya waad goynaysaan yaxya meesha ka saara xadaanaa heshaan ibni curwata can cabaad ibni xamzata can caaishata waxaan soomaali ahayn baan ku hadlahaya ayib ka saara yaxya meesha salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kannayta nisaa'aka dumarkaadi waad u kunya bixisay haweenkaad qabtoo dhan ee dangalooyinka ila ahaa magacyay leeyihiin kunyooyin bay leeyihiin umu fulaan baa la wada yidhahdaa faknini anna ii bixi bay tahay kunyo waa yahay haddii kale taa waxay noqonaysaa nabi maxamedow godobsi waad godobsatay waad iga yaxatay maxaad haweenka kalena u wada bixisay anigana iga tag oo caayisho bas oo soo taagan tahay oo mufulaan baan rabaa war meesha ku jira wey ayib faqaala rasuulku wuxuu i takanii isku naanays bibni ukhtika walaasha wiilkeed cabdullaahi bn zubayr wey walaasha asmaa binta abibakr asidiiq wiilkay ku curatay cabdullaahi ah kunyadiisa adaguna la bax saacaddan laga bilaabo caaisha waxaa lagu idhahdaa ummu cabdillaah warku waa dhan yah ayib aiixun buuri sheekhu ilaa qowlaha qowlkeeda mooye nabigu kanayta nisaa'aka faknini fahiya riwaayatu munkar buu shekhu raxmatullah caleyh laakiin riwaayadu way sugan tahay xadiidku dariiq kaluu leeyahay cinda abi daawuud afar kun sagaal boqol iyo toddobaatan wa fiiha talabu caaishata lilkunya yaa rasuul allah kullu sawaaxibi lahunna kuna nabi maxamed saaxiibaday dhammaantood dumarka laga qabay kulligood waxay leeyihiin kunyo iyo naanays bay leeyihin ani maxaa yeelay marka waxaa loo badan yahay inay sugan tahay caaisha inay codsato kunyada muran ma laha in nabigu caaisho u bixiyey ummu cabdilaah ee waxa laisku haya waxaa weeye sheekh albaan uu leey waa munkar ayadaa codsatay oo codsigaa horreeyey bacda maa ay codsatay buu nabigu u baxshay iyo ma ahee nabi maxamed baa la maagay baa meesha ku jira laakiin kunyada waa sugan tahay yadu xadaanaa muusa bn ismaaciil atabudaki qaal xadaanaa wahayb ibnu khaalid qaala xadaanaa hishaam ibn curwa can cabaad ibn xamza soma artaan seerkaadu inu saxan yahay yaxya inuu dhaxtaal ahaa soo ma jeedaan war dhammaaday wey xaafidkuna wuu sheegay inuusan khaldan yahay yaxya meesha usan soo geli karinba taariifku ku sheegay arrinta ayada xadaanaa wahayb bnu khaalidin qaal xadaanaa hishaam ibn curwata can cabaad ibni xamsata can ibn cabdillahi bni zubayr ana caaishata radi allahu tacala canha qaala waxay tihi yaa nabiy allahi nabiga ilaahayow alaa takninini miyaada kuyo ii bixinayn ama alaa tukaninini miyaadan kuyo ii bixinayn yani naanays idan faqaana wuxuu ihi iktanii bibniki isku magacow wiilkaadii cabdullaahi ahaa halkana waxaa laga qadanayaa in habarirka iyo eedada ay ku odhan karaan wiilkaygii oon la dhehaynin maadaa alay walaashaaba dhashay ayib oo adeerka uu ku odhanhayo ibni yaa laga qaadanaya ayib <clears throat> yacni cabdullahi bni zubayr fa kaanad waxay ahayd tukannaa aw tuknaa mid lagu naanayso uma cabdillaah baabu man kannaa rajulan bishayin huwa fiihi aw biaxadihim wuxuu baab man kanna rajulan ruuxii nin u magac bixiyey ama naanaysay bishayin ku naanaysay huwa ruuxba fiihi uu ku sugan yahay ruuxii baa ku artay xaalad xaalada ogu macdartayba sidii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markuu ogaaday wiilkii yaraa ee anas walaalahaye inuu cimrigiisu gaaban yahay oo laqman doono yuu nabigu wuxuu yidhi yaa abaa cumayr ayib nin waxaa arkay xooguu madaxa qaadilo madax weyn yaa abaa ra'as baa tirta yani sifada ruuxu ku sifaysan yahay baad ku tuuraysa lakin wa ins ruxa hawshaas usa dhibsanayni way khasab wey oo u arkahaya gacal cun iyo kolkooli u arkayaan raba ayib haddii laakiin soo rogta gacanta iskaga car magaca ka noq aw biaxadihimaa midkood ayib xadaثna khaalid ibn makhlad alqaطawani qaala xadaثna sulayman ibn bilaal الtaymi qaala xadaثanii abu xaazim salma can sahi bni sacdin asaacidi in kaanat axabu asmaaءi caliyin ilayhi labu turaab yani intu waa makafa min ahaqiila in kaana kaanada waa iska zaaido asal wuxuu ahaa ina axaba asmaa'i caliyin ilayhi laabu turaab laamtaa dambe xataa waa tawkiid wuxuu noqon lahaa marka kelimadu noqon lahayd ina axaba asmaa'i caliyin ilayhi abu turaab saasay midku ugu xidhanta haddama xataa waa in kana dambe laftirkeedu waxaa weyaan waa iska mukhafif min aqiil mukhafif min athaqiila wey in kaanad waxaa ahaa weeye axabu asmaa'i caliy cali magacyaashiisa midka loogu jecelya wuxuu ahaa ilayhi ilaa caliyin la abu buu ahaa magac cali loogu yeedho wuxuu ugu jeclaa caliy ibna abi aalib ibna cabdilmualib wuxuu ka jeclaa in layihaahdo yaa abaa turaab ra'aytu abaa turaab haadaa liabi turaab jaaa abu turaab warkaasu ka jecla ayib maxaa yeel magaca abu turan nin xod u bixiyey idan wuxuu rabaa ta'asiyan iyo xusuusyo nabigu xusuunayo magacaa nabigu u bixiy raba markaa rabo waa sumad nabigu u saaray wy sumad aabbaha ku saaraam adigu a issaartay iyo miduu nabigu kugu dhigatay qiimo badana hadde ah, iskubaab maaha hawsho <clears throat> la abu turaab buu ahaa wain kaana wuxuu ahaa wey wainahu shaniye kaana wuxuu ahaa sayidina cali layafraxu kii ku farxa an yudcaa in loogu yeedho bihaa kunyada abu turaab in loogu yeedho yuu aad ugu farxi jiray wamaa samaahu omana bixinin abu turaab yani abaa turaab maa tirahda waa xikaayaa la yihahda tan oo kale yani jumlaadka noocaasoo kalea sidood kusoo guurin ayib waxba ka bedeli mayso ra'aytu abu turaab baad ka dhima ila magacaan baad uga jeedaa xaalada u horabaad idkusoo guurinaysa xikaaya loo yaqaana ayib qole waxay leeyihin miya caamilka wuxuu codsanaya laga dhigaya wmaa samaahu oma bixinin abu turaab ila nebi nebi maxamed cid kale u bixisay ma jiraan see loogu bixiyey waatana haadaba yowman maalin buu ka carooday faaimata faaima ka caro isaga faaima xoogu dhex mareen way isqabteen ninihii xaaskii haddii maro badan ba isqortay u fahayaan waa dad meeshooda degan haweenaydu ra'yi i tala leedahay waxbaa la quman aduuna waxbaa kula quman weligiin inaad u ahaataan maalinkaad isguursateen ilaa aad dhammaataan inaad weligeed iskhilaafan ma dhici karto somaali waxay tiraa carab iyo laba dan ba iskugu dhowo waxay dhaheen way isqaniinaan waa isqalacaan waa isku dhacaan iska badhadaa doonto carabka asagoo masagada iyo badarka ku totoosanaya gawsaha yaa la qaniini oon xumaan ba wadin waa taqaanaa badarkii beriisku rabaa inuu ku aadiyo shiidaha wax shiidahaye <laughs> mashiinka ku aadeysa iyo badarku burburo si lagu riqo idan gawsuu war ma hayaan miclaa ku dhacayso waan isqayna la soo boodi labadii saa deriska u ahayd isku dhacay <laughs> dad caqli leh oo fikiraya oo wax ka dhexeeyo raay isku qabanay maxaad moodaawa almuhim sayidina cali iyo faatima binti maxamed radi allahu tacaala canha ba xoogow isqardoofay sayidina cali marka wuxu hi intaad gabadh namaxa isku sii dhici lahaydeen ama haws sii socon lahayd ayar iskaga soo teg masaajidku soo aada amin duhrana waa ahayd yani ruux mugta hadalka tusu socdo waa ciqsi baa bilaabanoo waa la xisaabto kadibna gacan baa bilaaba markaa rabta xaaladu inaysan socoyn iskaga dhaqaaqda waa laga tagaa haddaad dan leedahay meeshaa dhib ka dhaco adoo iskaga taga marka ku fiicanta ka dhaqaaqaba aadaba wuxuu la cadhooday yani wuxuu ka cadhooday yowma maalin maalmaha ka mid ah faatimata ayib fakharaja waa baxay oo faatima gurigeeda waa ka baxay fadajaca wuxuu jiibsaday oo seexday ila aljidaari fi lmasjidi masaajidka derbigiisa masaajidka nebi maxamed buu galay geeskaasoo kale ayuu iska seexday fadajaca wuxuu jiibsaday oo u ishow ila aljidaar fi lmasjid nebi maxamed baa marka amin dambe xaafadii yimid faatima soo salamay carurteeda markaasuu yidhi xilligan xilli rag xaafadiisu uu ka maqnaada ma ahee awa in in awey xagee ka baxay markaas nabi maxamed xoogo na dhex marayo waanu isqabannay kadibna u iga tegey meeluu aadayna war omhay nabi maxamed nin buu u yadhi wuxuu hi bal cali soo raaraadi meeluu u baxay inuu banaanka aaday iyo inuu masaajidka aaday iyo inuu xanaaqayo iskaba dhaqaaqay alla doono ayib wa nabiy nabi maxamed markaasaa ninkii baa soo noqday nabi maxamed wuxuu hi cali meel wuxuu jiifaa masaajid ku dhex jiifaa sirdoonki nabigu diray baa soo noqday wuu nabi maxamed cali masaajidku jiifaa waa hordaa nabig markuu soo kacay uu soo raaday masaajidka ugu yimid wa jaa'ahu nabiyu nabiga u yimid yatabicu asagoo raacahay ama yatbacu asagoo daba taagan raacahay faqaala nabigu wuxuu yidhi <clears throat> yani faqaala waxaa weya ruuxii nabigu uu diray ayb faqiila idin qora miya dhib ma laha ruuxii un weye almuhim faqaala ricba wuxuu yidhi nabigu uu diray huwa cali daa waa kan nabi maxamedoo mudajicun jiifa fi ljidaari derbiga masaajidka fajaa'ahu nabiy nabiga u yimid walxaal qad imtalaa uu buuxsamay dahruhu dhabarkiisa turaaban ciid buu ka buuxsamay go'ii uu qabay ee uu iskaga dhigay xaanid iyo ciiddii masaajidka ayaa ka dhacay ilan waa ruux seexday fanaanadahan iyo alaabtaas ku shufaysan waxaa ma jiri sheekh raggiina nin dhowrka boorso u buuxaan iyo katabaanuhu ee mararka qaarkood dhegta aan la kala garanaynaba qayba fakani ayib hawshaa ma jirin kuwa adii hore shaarka hebel ahaa ama qamiiska hebel ahaa laba bilood ma aragga ka baxa yani inaad kibirsanta san ku socotood boqor tahay meesha ka muuqato idan gu-i uu iskaga dhigay derbiga ciidda ayaa ka dhacay marka dhinaciisii baa dhulka qabtay ayib fajacala nabiy nabi maxamed wuxuu bilaabay yamsaxu inuu ka tirtirayo ka baabi'inayo aturaaba ciiddii iyo caradii can dahrihi caley dhabarkiisa nabiga ciiduu ka tirtiray wuxuu ihi wayaquul ijlis abaa turaab wa fii riwaaya qum abaa turaab toos abu turaabow war ciidlow toos weya ciidlow toos idan marka abu turaab buu nabigu bixi nabigu ma dhihin maxaad gabadha kaa yar cali o indhaha ugu taagtay sodog nabigu dhib badan oo la xisaabtan wiilkoo indhaha ka galo oo faraha taagtaaga nabigu ma noqon waxaa la rabaa markaad xidid tahay xidhan soomaaligu xidid bay dhan waa xaar wada yaalla wax la sheega maee eh. <laughs> dan waa hawl khatara wey yani dadka xididka ay guurku dhex maray aad bay iskugu wax yar bay kala tabanayaan marka waxaa la rabaa inaad tahay nin fiijigan oo akhlaaq wanaagsan oo dulqaad leh oo degan oon hebel goor gabadhiisa burhka la garb ordin gabadhi baa ku iman hebel waa i xumeeyey baangad baba soo qaada hadiyo koorba waxaa gabadhii yaa saxan ceeb wey taasoo kale nabiga cali waa toosiyey hawsha kaama hadlinba waa la astura hawsha looma qadaba fama calaa calayse balkaarayga ciidda ka kaco balguriga ku noqo walaashaa waa dee wada dhaqma dhib intaas kugu filan lamamaasi dabagala maxaa jira maxaa u xanaaqday xilliga maxilli soo baxaa maa dul qaadatid bagbagtaas inuu si xanaaqa laga yaabo maadigibaa igu darmaday gabadhii yarayda aniga soo feejisa asagoo inuu cirku bada laga yaabo idan marka waa in howlahaas si degan waayeelnimo waa in lagu daray waayeelnimo ijlis fadhiiso abaaturaab abaaturaabo qum abaaturaab idan magacaasu aad u jecla reer bani umaya qolyihii wixii mucaawiye ka dambeeyey iyo xataa markuu mucaawiye noolaa qaybo ka midaba cali bay halkan waxay u qaaseen inuu cayya saxaabiga maalin wuxuu maqlay reer bani umaya abuturaab fa qaala abuturaab yani cay ba ka dhigaya markaasuu ballam galay cali haddaad ogaan lahayda magacaasu u jeclaa ee marka loogu yaro u farxi jiray waaba ka degi lahedeen budinku ila hadda idinku waxaad doonaysaa calina ku xumaysaan o ku dacaadeysaan baad doonaysaan asagu laakiin marka la abu turaab wuuba kala badbelan jiray magacu dhegtiisu ay maqasho magacu ugu jeclaabu ahaa markaasu faraha ka qaada waxay dhaheen caligiis ku celiye <laughs> marka qof magacaas nabigu u bixiye bu ah salawatu lah marka wuxuu ka rabaa bukhaari idan kunyada hadda cali waxaa loogu bixiyey xaalad uu markaa ku sugnaa xaaladda dhinaciisu boorku abtay ama ay caradu qabatay kii baa loogu magac daray baab اkunya maxaa idigu xiga baabu kayfa almashyu maca alkubaraa'i wa ahli اlfadli wuxuu baab yahay sidaad oola socon lahay dadka kaa waaweyn iyo dadka xurmada kugu leh fadliga leh culummada ama duqayda akhyaarta dadkaas xumaynayso ee darajaynayso qaabkaad oola socon lahay ayb inaad kabaha ka goysa ma hawsha xadaana abu macmar qaala xadaa abu macmar toban jeer baan soo sheegnay sheegi mayna caaw ay magaciisa soo tegnaya abu macmar cabdullahi ibnu man socon mayso cabdullaahi si fican idima maqla cabdullahi maxaad raaciseen cabdullahi ibn xaraam ma ah socon mayso cabdullahi ibn camr haye sharif yaa kale cabdullaahi ibn camr ibn abilxajaaj wadaadkaasaa sheegay wadaadkaana wuxuu ku daray awogi albakdaadi ayb <clears throat> qaala xadaثana cabdاlwaariث ibn saciid qaala xadaثana cabdاlcaزiiz ibn suhayb ataabiciy aljaliil can anas bni maliki qaal baynama xili annabiyu nebi maxamed fii naklin lanaa timir aanu lahayn uu dhex socday naklin liabi alxa waa lagu sii caddeeyey timirta anasoo ma adigaa lahaa mise adeerkaabaa lahaa adeerkay baa lahaa tabaraza nabigu wuxuu u kortegey lixaajatii dantiisa kaadi iyo waxynkaasu nabig u baxay waa korteg u danayst wa bilaalun bilaalna yamshii wuu soconayey waraa'ahu nabi maxamed gadaashiisa yukrimu wuxuu karaamaynayaa annabiy nabi maxamed buu ka karaamaynayaa an yamshii ilaa janbi markuu nabigu socda dantiisa gaadhay saan nabigu dhib ogu dhicna ama meelaha aan laga soo bixin saxaabadu way raaci jireen ha raacaana maysan garaba orti jireen wuu daba socday inaad wadaadkii ama duqii aad xurmaynaysay aad kasoo soo hormarto kabaha ka hor gashato kabaha ka goyso haddii xoogo welimaan la aad gacantaad ka hor farxaato oo cadku isagu eh, dhowraya aad u adqaado meesha waxaa laga qaada cuqubo badan baa laga qaada hawlaha waa la iska ilaaliya howlaha waa in la iskaaliyo yani ixtiraamka iyo tawqiirka iyo tabjiilku waa shay wanaagsan weeye oo diintu ammaantay laakiin ruuxu xurmee oo maamuus hase caabudin innaga markaan markaan eh, saxwadu ay soo baxday oo yidhi shirkiga halala dagaalamo dhallinyarada waxaa iskaga qasmay cibaadadii iyo ixtiraamkii raakan waa yeelka iyo duqan hala xirmo garabka hala qabto kabaha loo qaado sa hala yeelo ad waad cibaada hayr lah ku jirtaa shirki baad gashay wartan shirki ma aha shirku masle galo wey yani waa inaan laga tegin hawsha ayada hadda shirkii nabaro badan baad u geysateene bal ixtiraamku dib lagu soo noqo ayb ya ariiqaad loo goyn maaya shay sharcigaad moog tahay <laughs> inta sharciga kugu filan إذا kaثura الأkhiلاaء saaxiibadu hadday bataan iyo raفiiqyadu kaura waxaa fara badanaya alguramaau daynlayaasha fara badan wey saaxiibada hadday bataan xuquuqday kugu leeyihiin baa badan wey macnuhu inaad saaxiibkaa booqatuu kaa rabaa waa xaq laguu leeyahay inaad mati geliso inaad e, dhibkiisa ogaato inaad ka warqabto inaad talaanto saaxiib baynu nahay weligeyna ku salaami mahay jiirkan taagahaya socon mayso laakiin ruuxa intaydan is aqoonina isbaranin salaan ba kaa sugi maayo bariidin kaa sugi maayo oo maxaa iga galay kuma aqaana bu ku leeyahy laakiin markaa nimaa taqaan isku fiicnaa laba goor garan marto oo maaxa taagto warkii hebelaa beryahan xoogow ma waxaa u kordhay udhihi oogow shilinkii jeefkiisi miyaa kuustay waa sidee wuba inkar hayaaba ku dhihi marka wuxuu ihi saxaabigu saaxiibadu hadday bataan xuquuqdaa badan way xaq lagu leeyahy alkhuramaa waa jamcu qariib ayib yani asxaabu alxuquuq fara badan wey idaa kahura alakhilaau saaxiibadu hadday bataan kahura alkhuramaau daynlayaasha fara badan daynta kugu leh dadka daynta kugu leh waa yani xaq islaamiga kugu leeyihin wey ayib diyaafa iyo ciyaada iyo ziyaaro iyo waxsiin iyo silay kugu leeyihin iyo waxqabasho inta aduu ku eg in labu kugu leeyihin idan marka xaqa badan wey sa darteed fudayl bin ciyaad wuxuu odhan jiray iska yareeya saaxiibada marka horeba xooguu yar ood ka adag tahay kuwa kasu dhihi <laughs> jir bacdu saxaabana waxay dhahdeen wax la badsado saaxiib baa ugu fiican wax la badsado barashadooda dad baa ugu fiican bay dheh ayib haddii ninkii hebel lahaa oo laba boqoloo saaxiib buu lahaa mid faqiira mid fulaya mid geesia mid halyaya mid hania nin ahal jecel mid xogow iska qatuucoon qaraabada ku fiicnayn waxoo dhan hadhow waxa ka soo bixi ilaa konton ninoo fiican laakiin marka horeba hataa shan uun saaxiibada ahaayeen oo saddex fulaya noqdaan labana ay noqdaan la kaagoyo meel cudubaa soo istaagay <laughs> sosaama ayb almuhim xaqa oon dadka ay muslimiinta kugu leeyihiin iska ilaali baab min ashicri xikma wuxuu baab yahay min ashicri gabayga waxaa ka mid a xikmatu murti baa ka mid a yani gabaygoo dhan ma wada xumo weye gabaygoo dhan wax liitoo baas ma wada aha qayb wanaagsan iyo wax san buu leeyahay oo xikmo iyo murti ah xadaثna cabdالlah بn mحamed qala xadaثna abu camir alcaqadi cabdاlmلك qala xadaثna أyub ibn haabit fiihi ضacf can khaalid ibn kaysaan asna waa maqbuul ninkaa dambe qaala wuxuu yidhi wadaadkaasi kunti cinda ibni cumara ibni cumar baan la joogay maalin maalmaa ka mid ah fawaqafa calayhi waxaa ibni cumar soo dul istaagay iyaas ibnu khaytama ninkaasaa soo dul istaagay faqaala ninkii wuxuu yidhi alaa unshiduka miyaanan kuu tirinaynin min shicri gabayga xaggiisa xoogow tixmaan kaaga tiriy gabayga dheer baan la ahaye ahay xoogow maanqac ka siiyo man xoog hurdada kaa kaciya wala xoog tix gabaya maansamaan ka sii daaye yabna alfaaruuq ina faaruuqow ayib ila waa ina faaruuq waa ina cumare qaala wuxuu ihi si cumar balaa ibni cumar cabdullaahi balaa haa magan sii daago ninku ihi xogow tix gabaya bal aan tiriyo maxaa noo tirin maogta kuxumayn weeye yaa kaa codsaday waa ku xumayn yaa ku weydiistay waa ku xumayn idan marka wuxuu ihi saxaabigu wuxuu ihi iska sii daa laakin bishar laakiin hase yeeshee laa tunshidnii ha i tirinin aniga ilaa xasanan gabay wanaagsan u tiri qabiil la caaye iyo cidab darre iyo hamro la ammaano iyo haween laga sheeg hawlaha ka baxa gabay xigmad leh oo macno xambaarsan muxor le ii sheeg faanshada waa u tiri gabayga xataa idaa balaqa markuu gaadhay ninkii iyaas ahaa shay-an uu gaadhay waxbuu gaadhay kariha ibnu cumar ibn cumar u korsaday qaala wuxuu i amsik bas bur jooji intaa ku daa bas hagaa istaag lanna wuxuu bilaabay bayd ibn inuusan fiicnayn jooji bur intaa ku daa waxaa laga yaaba in wax ka darna soo wada jooji hagaa istaag halkaa ku xul marka intaa kugu filan xasbuka bu xataa idaa goortii balaqa u gaadhay shay an shay min ashicri wey karihaw ibn cumar u koonsaday ama dhibsaday qaala wuxuu ku hi amsik jooji ضaciif اlisnaad fiihi ayub ibnu wahuwa layin laakiin qisada noocan oo kale ah yutasahal fiiha kaiiran xadaثna cmr ibn marzuq qaala akhbarna shucba can qataada samca muطarifan ibn cabdillah bn shakiir qaala wuxuu yihi taabicigaasi saxibtu cimraan ibn xusein baan la saaxiibay yaan raacay waxaan ka raacay min alkuufati kuufaan ka raacay kuufa hadda waa meel iska goofa cidla aw wax degan tuulo hadda aan la deganin oo iska cidla a weeye oo wax yar baa ka dhisa xaddigii hore islaamigana magaalooyinka ciraaq kuwa u weyn bahay ayb min alkuufaan ka raacay ila basra ayb faqalla waxaa yaraa buuhi ninkaas mutarif ah manzulun baa yaraa goob aanu degnaa yarayd buuhi <clears throat> yanzilhu uu degahayo cimraan ilaa hadduu dego wahuwa yunshudunii shicraa yani cimraan ibn xusein inuu ahaa nin gabayga aad u yaqaana ama gabyaa ah ama xikamka carba dusha ka hayo kutusaya markaan meel degaynaba wuxuu odhan jiray meeshan waa meeshii gabay ninkii gabyaaga hebel uusaa ka yidhi tixdaasaa meesha lagu tiriyey gabaygaasaa ku soo arooray xirmadaasaa jirta xilliga marka la maraya lama socdo waa la degaa gabaygaasaa meesha ka yaalla yani mogtahay waxay dhahaan waxay dhihi jire ibn cabaas wuxuu odhan jiray ashicru diiwaan alcarab carab niman qoraa ah oo wax qora ma aysan ahayn bugag waaweyn iyo dawaaweyn iyo kutubu taariikh maysan lahayn laakiin dhacdooyinkooda dagaaladooda dhibka isu geystaan waxa dhaca gabaygaa laga ogaan jiray gabay ku sheegahayaan hebel baa duula hebel buu galay laba qoyso isku dhaco isku gabyaysa ragga kala baxahaya idan gabayga la xidin jiray idan gabayadooda marka la ururiyo boqol shaaceer gabay lasu keen kaso bi taarikha ka soo bixi idan marka wuxuu dhi jiray sanai waa qaamuus erayaha hariibko dhan isaga laga urursadaa idan ashicru diiwan alcarab buu odhan jira ibn cabaas iyo khayrkiib whuwa yunshidu wuxuu i tirinaya shicran gabay bu i tirinaya waqaala wuxuuna odhan jiray cimraan bin xusein ina fi lmacaaridi sarbeebyada waxaa ku jira macaarid waa jamc micraad min atacriid baa laga keena min atacarud oo waa maxay yanii marar badan waxaad u baahanaysaa hadalka inaad si qayaxan aad u sheegin ood ka leexato marka sarbeebta ama duurxulka waxaan loo yaqaana isticaarado kale wey ayb luqa aan lahayn adduunka inaysan jirin bay la tahay laakiin luqa carabiya iyo balaaya ku ah ina fi lmacaariidi sardeedaha ama duurxullada waxaa ku jira lamanduuxatun lasicatun wey taga leexasho yacni sarbeebuhu waa meelo lagaga leexdo hadalka qayaxan ee cad ee sariixa ah waxaay waxaas ma jira waa macquul baa kagadhi wuu jiraa iyo ma jira midnama bixin u wada way dhici kartaabaa kuleh idan waa meelaan ku baxsaday hadhow idhihi maysi wadaadka waxsanaa been buu ii sheegay idhihi maysi waxaan jira buu ii dhiibey dad buu mare ii saaray qof moos buu ii dhiibay anu waxaan kuri waa dhici karta <laughs> maxaan kuri way dhacday miyaanku idhi idan waa sarbeebuhu iyo eraya noocaas oo wax lagaga leexdo hadalka caga qayaxan hadhow lagugu xisaabin karo lamanduuxatun lasicatun wa fusxa <clears throat> can ilkadibi beenta beenta lagaga leexdaa sarbeebtu waa meel lagaga leexda beenaha ayb xadaثna abulyamaan alxakm الnaafic akhbarna شhucayb ibn abi xamزة can الzuhriy mxamed qaala akhbarna abu bakr bn cabdiraxmaan axad الfuqahaءi sabca raahibu quraysh baa loo yaqaana nin caabid ah oo salaad badan buu ahaa aad u salaad badan idan carab waxay u bixiyeen quraysh waxaa loo yaqaana raahibu quraysh ana marwan اxakm akhbarah rasuulka nolol bu ku soo gaaray laakiin lam yasmac minhu shaya ahbara wuxuu u sheegay ana cabdaraxmaan ibn اlaswad ibna cabdiyaguus asaguna weli dacwacaddi rasul ninkan dambana wa iqa ahbara wuxuu sheegay asag usa sheegay ana ubay bna kacabin ahbara ana ubay bnu kacab saxaabi jaliila yaa ii warran hadan cabdiraxmaan ahay muxuu ku yidhi ana rasuul اllahi qaal rasuulka ilah wuxuu yidhi ina min ashicri xikmatan yani xikmata daba dambaa ina isamkeeda ina xikmata min ashicr ayb idan uu nabigu yidhi shicirka waxaa ka mida ah qayb xikme oo murti ah shicirka waxaa ka mida ah qayb qubxi ah oo fadaraa oo khariban oo cantarabaqasha oo isku iskudirada oo balaayo ah gabal yar oo nintiriiba qabaa'il dhan isku huran isku baabi'in ayib beelo dhan bay rugtay dowlad dhan bay gabiga dumiyey idan marka waa balaayo wey leanno kaa hadhi maayo gabdhaha masigada ku tuman gabay lagugu caayo qayb baa buraamiku ku ciyaari kuwaa iska dhegaysan meeluu ka keenay mid uramaysa warkaadoo suuqaa lawadun baa marka dambe ilaa qiyaami saaca inta un ruux gabay warka uu soconhaya ree hebel saasaa laga yidhi idan wax kugu dhegahaya wey idan qayb aafaa ummadda isku balaysaa jira oo isku baabi'isa qaybna waa xikmo diinta lagu difaacahay oo diinta wax loogu qabanayo ayib dacwa salafiya ama dacwa tawxiid fii qarni afriqiya gabayga abshad bacadle intuu anfacay wadaaddo badan baan anficin wadaaddo badan oo jaamacada ka soo baxay oo booco weyne khudbooyinka iyo hadalka ku fiican oo mutakalimiin ah gabigii yaraaye u tiriyey sideetan lixdii muu tiriyey lixdii waa tirmaa qaali aw gabaygaas ummadda intuu anfacay nin wuxuu iska dhigi mar duub weynoo sufiyo balaaye ah marra wiil yaroo nagnagla'a mar gartuu goosan gabaygaa horta muwafaq bu ah ilaa yomina haada gabayga gabay lamidna muusa tirinaba maba aragba kaa marka in la taagay la garab taagnaba garanaysa yani tayiid rabbaaniga garab taagna wixii ka dambeeyey qaba'ilka qaarkoodba waa ka eed sheegto waxay dheen waana galay laakiin midka hore aanu ka hadlahaya gabaygaa hore ayib idan marka gabayga noocaasoo kale ah waxaa wey gabay aad u qiimo badan way xigmo ah weliba in la qaybiyo ummadda loo qaybiyo munaasib ay tahay lacaga lagu bixiyo la gaadhsiiyo dadka loo dhegeysiiyo wadaadihii suufiyaha waa isku daya inay radiyaan oo intaasoo gabadhoo doobeen oy ka dabageeyeen laakiin mid la macno ah ama la naxur ah lawaa weliba rag markaad murhaba fiirisa aad odhanaysa iyagaa gabayga ka yaqaano iskuma dhow marka kan xoogo waxaa ku jira alaab kalaa ku jira tayiid naxur kaleo rabbaani aa ku jira iyo ma inaan an wadaadkaska jecla hawshaas ammaanahay laakiin ya inaad ila dareenteen bay ilata xadaثna cabdالlah بn mحamed qaal xadaثna abu hamaam mxamed ibn zabrqan zabrqan ninka loo yaqaana waa iqaة macruuf qaal xadaثna yunis ibn cubayd albasri iqaة imam min fuqahaءi اlbصrة wa qura'ihim can اlxasan albasri xasan ibn abi xasan albasri abu saciid can اlaswad ibn sariic waa saxaabi jaliil aswad awalu man wacda fi lbasra lyada ninka u horeeye wacdi isla taaga basru ahaa nin caalimo muxaadari wacdi u istaagaa filbasr ninka ugu horey saxaabiga u horreeyo waa saxaabi shaacir ah oo weliba taymi ah ayib qultu waxaa ihi adanahay aswad yaa rasuul rasuulka ilaahayow inii anigu madaxtu waxaan ammaanay rabbi rabbigii baan ammaanay bimaxaamida ammaanyaalo baan rabbiga ku ammaanay ilaahay baan subxaana wa tacaala wuxuu mudnaa baan ku ammaanay waa jamcu maxmada idan xamaadu rabbi baa loo yaqaanay wuxuu ku caanbaxay gabay dheeraadu qiimo badan wuxuu lahaa uu ilaahay aad ugu ammaan wuxuu mutay sifaadkiisii ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisii naxariistiisii cafigiisii xilmigiisii ilahay buu aad u ammaanay idan carab waxay u bixiyeen waxaa loo bixiyey xamaadu rabbi ninka rabbigu ku mahadiyey ilaan rabbiga wuxuu kuu galay inaad sheegato ood mahadda iyo libinta rabbi kuu galay iyo gallada aad sheegatahay u ajir ba lagaaga qori faqaala nabig wuxuu ihi amaa ina rabbaka yuxib alxamda amaa hooy hadday saa tahay yani waa tafsiil haddaad rabbigaa ammaantay aswadow walee rabbigaa waa jeclaya ammaantow ilaahay mahadda waa jecli wuxuu galay in laga maadno amaa ina rabbaka yuxibu waa jeclaya alxamda mahadda walam yuzidhu kama kordhina calaa dalik intaa ka badan nabiga uguma darin bur intaasuu nabigu u culum waxay leeyihiin nabigu in gabayga lasii bombooniyo oo gabay la ammaano oo shaqa laga dhigto oo dhalinyaro dhagaha ku qaataan oo hawe ogor kor ku turta waxaas lagu diidan yahay qur'aan baa yaala suuratulbaqarata alla qur-aankaa la akhriyo ha la wardiyo maalin maalin la farxsan yahay xoogow shurib iyo xoogow gabay iyo xoogow guura waa lasii daayo iyo xoogow buranbura laakiin inaad sidii gaalada dhaqan ka dhigataan lama ogola shir yani xikmada shareecadaas ka garanaysa gabaygaa dhan rabbi lagu ammaanaya nabigu uu leeyahay haddaad rabbigaa ammaantay aswadow anugu waxaan kuu sheegay rabbiga inuu mahadda jecel danabi musa bambooni aayad kalaamka rabbigeeda ayaal oo akhris kaaga baahan oo cibaada kaaga baahan oo ku dhaqan kaaga baahan oo barasho kaaga baahan idan shaygii inuu wanaagsan nabigu ma diidin laakiin bamboonintiisaan loogu aafo nabiga hor istaag saasaa laga rabaa in sida dadka qaarkood uun carruurta anaashiid lagu lugooyo oo waagii beryaba anaashiidun loo daaro oo l firqat alanaashiid mxu ariyaadiyaat qaybtii kubadkuboodida waaas wa jira maha n maalin maalin carabta ajac laga sii lakin waxaan lagu lugeyno hala baro wax anfacahay hadiyo koor ma wadaysaa un qayb ciyaaroo joogtaa ah jirta war ciyaar joogta lama aragay baasha isbuuciya mar ka dhiga ama laba maod ka dhiga yani waxay waa inaan carruurtu marka dambaa niyadooda wuxuu noqonayaa intaa yarta ah cashirkaad akrinaysa oma jirto wuxuu sugaya saacadda buu sugahaya intaasaa waxo dhan intaasuu raadinhaya laakiin xoguu bisis baa ku jiro haddaada cayaar samaynin arda ku iman mayso malagaada gal markaas nabigu waa la ammaani karaa laakiin inaan sidii suufiyada aad ka dhigato shaq lama rabo mar kastaba rabbi saalli la soo boodo rabbi salli socon mayse yani marmar baa looga nabiga ammaan laakiin shaqada ayna ka dhiganay galab qaad oo casar qaad oo dikri kale ma taqaani aan ma taqaani cibaada kale ma jirtid yani wux waanu soo maray shek waa qaadi jiray waa wax jira ma yani ammaanta rabbiga iyo ammaanta rasuulka lama diidono saxaaba ammaantay laakiin ma sida inagu aanu soomaalihaan u iscel u isceli jirin ma ahayn wixii waa bannaanya mar bay dhacday mar hadday dhacday qaabka u dhacday iyo kayfiyada isticmaal maalin farax ah xilli munaasabad ay jirto baa la doonhaya laakiin wahaabiyadaha lagu gubo rabbi salli la soo dooda wartaa daacad ma ahbad cibaadaba taad noqon mayso cashuraa lagaaga cashe taas wax ku socon maya maraad waatay in nabi maxamed nin caayay ama ku xadgudbay ama shariibtiis meel lagaga dhacay talay wadaas nab aad ku difaacayso diinta ku amaanaysa tiri waaba khayr waaba difaac laakiin xasaan musaabid gormuu ammaanta bilaabay gabayga bilaabay markay kufaar quraysh soo caraatameen oo ay gabiyeen oo xataa ninkii loodhan jiray sufyaan ibn xaarif ibn cabdilmualib oo nabiga madeer ahayen nabiga soo caayay kadib buu istaagay oo nabigu yihi difaac markii nin carbeedoo kale oo aftahan oo balaayada soo dhaadhacana gabaygu waa bilaaban jiray laakiin wax shaqoo maalin kastau la taagan yahay xasaan ma ahayn walaa cabdillah rawaax idan marka kitaabka abu abushujacna loo akriyo ama tawshiixa ama qaasimiga ama minhaajka in yar kac laga siiyo buugaag ban wadan jira aan ku qoranno qasaaidda buugaag kun bayd shan oo beyd baad xifdaysa oo shirkiyaadka iyo khuraafada iyo istiqaadaad bikayrilah iyo balaayo ku jirta ad yaabayso marka lama rabo waxaas dadkaan lagu goyn bimacnaa maaha inaan leenahay nabiga lama ammaani karo wixii la ogol yahay iyo wixii la diidan yahay dadku inu kala cadaadaan laakiin ninka asagu doonaya inuu shacabku uu kiciyo ya sheekh taa muusig ku jirta xataa hadday tahay diin difaac baadil wey muusig lama ogolo sheekh waxaan ka hadlayna waa gabay iyo xogo baraambura iyo xogo guurow ah oon gowgow iyo laxan iyo hees aan ahayn baasha hadda hees loo yaqaane fanniga ee la barto ee kooxyo durdur iyo waaberi iyo waxay qaadi jireen taa abaail wey waa muttafaq inay xaaraanta xataa aimatu shaaficiya mutaahiriin qaybtay fasaxaan gabayga noocaasa maah iyo heesta noocaasa midna ma ah waxaan fankii sugaanka loo yaqaan abaail wey ee ummadda lagu lugeyn diintana laga hor istaag carwa kaasa suuratulbaqara qayb ka akriya ama quraan bara ku kar laakiin inuu intaasoo gaba xifdiyo oo intaasoo tarbun ka hadlo oo dhawaaqo oo isru wax ugu awoodaa shaydaanna dudayn lahaa ruuxa dudaynaya mise saxaabiga wuxuu yidhi low kaana shaydaanu yatruku axada lataraka haadihi buu ii lama rabo waa hawl shaydaan wayna soo socotaa insha allah taala inuu shaydaan shuqul ku lehay baalka asaga ala iska daya waxa asaga xadaثna cumar bn xafs qaala xadaثna abi xafs bn khiyaas qaala xadaثna axmed bn sulayman bn mihran qaala samictu aba saalix dakwaan abu saalix asamaan ninkii loo yaqaano wey can abi hurayrata qaal qaala rasuul اllah suba wuxuu yihi lian yamtali'a inuu ka buuxsamo jawfu rajul nin calooshii ama bogi ama beerki uu ka buuxsamo qayxan malax maxaydin qoran xataa yariyahu miyaadin qoran aniga ataa waa iga gooy xataa waa iga gooy aniga lian yamtali'a inuu buuxsamo jawfu rajul nin bogi ama beerki uu ka buuxsamo calooshi ay ka buuxsanto qayxan malax xataa yariyahu ilaa uu qurmo wey uro weliba waxay lei cudur waa meel waraaba laga keena ama meel warya waxaa tidhahdaba waa cudur iyo boog oo goysa beerka oo dadka kaga dhacda guryaha kaga dhacda waa kansar buu u ogyahay wax kaloma eko ayib xataa yariyaha ilaa uu qurmo weye ilaa uu qurmo ilaa uru calooshsa urto calooshuba intay malax ka buxis baad malax ogfaacaysa afkaada iyo sankaada midnaba intuba taasaa kaaga khayr badan yaa khayrun ka khayr badan min an yamtalia inuu buuxsamo nin ka buuxsamo shicran inaad un gabay ka buuxsanto waxaa ku dhaanta inaad dhimato calooshka gogala ku dhanta culamadu waxay leeyihin waa gabayga diinta kaa hor istaagahaya ee khayrka kaa mashquulinaya ee ummadda lagu dulminayo ama xumaanta lagu taageerayo ama xumaanta ummadda u yeedhaya gabayga aan shareecada waafaqsanaya khariban ama khayraadka kaa mashquuliyey ee diinta ka hor istaagay ayib kaasaa loo jeedaa ba culamadu leeyihi taa maxaa keenay nabigaa qayb soo reebayo ina min ashicri xikma qaybta lasoo reebay baa jirta maxaa qaybu nabigu dhegeysto bal xasan intuu u dhigay kursi sii daabaa jirta o nabig ka dhegeystay ayb marka waa in la kala saaro qaala xadaanaa saciid ibnu sulaymaan iqat xaafis sacduya ninki loo yaqaano addabi qaala xadaanaa mubaarak ibnu fadaala saduuqun yudallis wa can xasan albasri laakiin wuxuu cadayn doonaa simac buu cadayn doonaa xadaثnii ba odhan doonaa ama samictu can اxasan اlbasri can aswad ibn sariic qaala wuxuu yihi saxaabigaas suriic mid idin qoraya mise sariic mid qoraya sariic saasaan filaya qaala wuxuu yihi saxaabiga kuntu waxaan ahaa shaaciran nin gabyaa baan ahaa faataytu الnabiya rasuulkaan u imid faqultu waxaan ku idhi alaa unshiduka nabi maxamedo miyaanan kuu tirinayna waan kuu tiriyo maxaamida ammaan yaalo xamadtu aan ku mahadiyey oon ku ammaanay biha ayada rabbi rabbigay ammaanu rabbigay mudan yahay oon ku ammaanay oon tiriyey maan kuu sheegay nabi maxamedo qaala ina rabbaka yuxibu almaxaamid warku waa xidhan yahay aswadow rabbigaa wuu jecel yahay in wuxuu mudan yahay lagu ammaano wuxuusan ahayn lagu hofo walam yazidnii aw yuzidnii calayhi intaa wax iguma daran intaas ku dahay idan waxaa laga qaadanayaa in la hor istaago hawlahan soo fakaday ee anaashiidda lagu hayay heesay waxaansa loo wado waa in la hor istaago ummaddii baa laga mashquuliyey wixi o ayib baabuurkaas hoshi mid baa lagugu toori lagu leeyay waa anaashiid war naga daaye ayib mushkilo wey idan saadar sheekh abaan raxmatullah kitaabkiisa la yihahdo muxuu ah taxriim aalat darab qaybta u dambaysa wuxuu u bixiyey ciwaan dhan buu baabaystay maa yusama alyowm bilanaashiid alislaamiya meel buu kala dhacay laga firi tabka laga ariyo sheekh ibn baaz ibn cuthaymiin sheekh albani iyo keyrkood ka hadlay maslada ayada ayib hawshaa la iska ilaaliyo wxo dhan baa la khariyo mogtahay sheekh wxo dhan baa la khariyo wix haddaan hor istaag waxay sharci hor istaagaysa baa jirta xikmada meesha ku jirta garanaysa wixii haddaan xadal loo oon la hor istaagin wuu baxsanhaya waxaan shaydaan iyo naf iyo balaayo iyo gaalo oo dhan baa soo daysa kanaalkaa fursaa kaa soo dayn bilcaani iyo heesma meesha ku jirto adduunka o dhan baa fasahata marka wx waa inad hor istaagto haddaad adigu wadaadkaa tiraad xoogo sii daaya qac ka siiya aad tiraado daqacadu qacyaal badan bay noqon hal qac kujusacan <laughs> mayso wix waa in hor istaagaa marka ayib xadaثna mxamed slm albikadi qaala xadaثna cabd bn sulaymaan qاl أخbarna هiشام بن curwةa can abi curwة can caiشhaةa radي ه an qاalat اstأdana xasaan بn haabit xasaan ibn haabit baa nabiga idan weydiisay rasul اlah buu weydiistay fii hijaaءi الmushrikiina gaalada u gabaygooda hijaa waa adoo gabay laguga cayo wey وkم calamtuhu nadm الqawاfi falama qaala kaafiyaة hajaani ucalimhu الrimaayةa kula ywmi falama اshtada saacidhu ramaani ucalimhu اlfutuwata kula ywmi falama طara shaaribhu jafaani idan hijaagu waa in gabay lagugu cayo hujuumku waxa weya waa in lagu weeraro oo jisnaaniya ciidan lagugu si daayo ama hijaagu waa in gabay lagugu weeraro ayib markay nabi maxamed soo caayeen oo diinta caayeen oo weliba niman quraysh oo reer bani haashim ah oo nabiga ilma adeeriya weliba caaye markaas xasan nabi maxamed wuxu ninkan nimankan aan galo kulligood ma ka gabay badnaa xasan yaradi allahu tacala canhu faqaala rasul wuxu uhi kayfa binisbatii caydu marka ruuxa la caaya gabay lagu weerarhayo asal gaba cayda u kul waa in nasabkaadii asalkaada la weeraro oo la lama yaqaana meelo ka soo dhacay geed hooskii baa laga soo helay laga bilaabo oo awowga iyo isirka iyo wasiiraha iyo afaca oo dhan ba irbaha loo qaado gabay u kul baa kaas cayd u kul baa ka cinda alcarab ilaa yumn hadana saasay tahay xataa soomaalida waa saas ayb <clears throat> idaa marka muxuu nasabkaygii ilan quraysh baad weerari oo xasaan waa caayi aniga nasabkii qureysheed ka dhashay iyo reer bani haashim seed yeeli xaggeed iga marin ilan quraysh haddaad cayda waa ku jiraa haddaad cayda reer bani haashim waa ku jiraa reer bani cadlib waa ku jiraa meelaan ooga bixi lama arko carab waa dhex fadhiyaa qoys u sariyaan dhex fadhiyaa in weeri lahayd quraysh meel ooga baxo reer bani cadi idan seed yeeli ba xasaanow fa kayfa sideed ay u nabadgeli binisbati ay binasabi aniga nasabkayga faqaala wuxuu ihi xasan wuxuu ihi lausalannaka buuri la asulannaka waan kaa siibi waan kaa siibi wey yacni markaad intay dhoobo ama cajiin ama wax ku dhaco miiqa dunta ama tinka laga siibaa nabi maxamed waan kaa siibi buu ihi minhum min quraysh kamaa tusallu shacratu tinta sida loo siibiyo loo bixiyo meel cajiin qoyshka looga bixiy markay gabdha canjeerada qastaan waxaa saxarka tartiib baa laga bixinaya canjeerada meesheeda taalla adiga iyo wixii ku halmaala gooni u bixin buui intaan doonaya inaan burburiyaan waan la harhaya ayib idan waa saasuu yeela nabi maxamed buu gooni u saaray reer bini haashim buu gooni u ammaanay kadib markuu intaa dhigay buu reer bini haashim intii xumaatayna dhiido oo la haray qurayshtii kale carabkaana meel saaray ayb inaad u caqli badan bu weliba waayeel ah وcan hishaam ibni curwata can abiihi curwat bni zubayr qaala wuxuu yihi dahabtu waxaan doonay asubu inaan caayayo xasaan cinda caaishata isagoo nin yar ah iyo wuxuu maqlay habaryartaa caaishu waagii munaafiqiintu ay wax ku sheegeen ilaahayna subxaana wa tacaala uu beri yeelay dadkii xoogow hawshaa dhex galayba xasaan ku jiray suaal waxay tiradaa dabku munaafiq dhigo ama dabku munaafiq shido mumin baa ku gubtay dhe muslim baa ku gubtay marka xamna bintu jaxshi iyo xasaan iyo koox muslimiina ah hawshaas run u qaaatay run bay u qaateen intiibuu marka maqlay hishaam ibn curwata curwat ibn zubayr baa maqlay caaishu marka intuu yidhi hooye xasan nin xun buu ahaa caaisha miya warkaa maqli karta haddi faqaala waxay tihi laa tasubah ha caayayin xasaan fainahu kaana wuxuu ahaa yunaaficu kii difaaca can rasuulilah nabi maxamed buu difaaci jiray meel buu saaray markuu nabigu dhintay xataa gabaygu iska dafarow ka qaado geeridiisiiba xoogu ka tiriyey cumar geeridiisana waxbuu ka tiriyey iyo abubakr iyo wuba joojiyeen markii la weydiiyena wuxuu yidhi xilliguu nabi maxamed noolaa nab wuxuu u sheegay in jibriil garab taagan yahay oo ilaahay ninkaa xasaana ah waxaa ku kaalmaysaa biruuxi اqudus allahuma ayidu biruuxi اqudus hadda haddii uu jibriil iska tegey nabi maxamedna geeriyooday haddii anuu meel cidla hadda isdharraysan maayo farahan ka qaaday buur baqari iyo hawlaha camraha lagu dawaada kuma jiro hawlahaas ayib farhu qaaday gabal dambe lagama hayo iska daay <clears throat> waagi hore wuxuu ahaa niman ansaar ninka difaac u ah gabyaagoodu ah maalig eh, kacbn maalig iyo cabdullah waa gabi jireen laakiin markay qabaail isku baxaan cukaadiya la taga meelaha gabayga lagu bandhigay lagu tartamo isaga u hadli jiray <clears throat> kaana wuxuu yunaafixu kii difaaca can rasuuli ilah baabu shicri xasanun fi xasani اkalaami wa minhu qabiix baabu ashicru gabaygu xasanun waa wanaagsan yahay ka xasani اkalaam sidoo halku wanaagsan yahay hadalka caadiga ah iyo weedhaha la isticmaalay qayb xunna waalede qayb sanna waaleda sidoo kale gabaygu qayb sanna wuu leeyay qayb xunna wuu leehay minhu min ashicr waxaa ka mida qabiixun xadaana abu caasim annabiil can ibni jurayj can ziyaad ibnu sacad alkhuraasaani iqat imaam can الzuhriyi can abi bakr abi bakr waa taqaanaan ibn cabdiraxmaan haddaynu soo marayna caawana maraynaba can cabdiraxmaan bn aswad ibn cabdi yaquud can ubay bni kacb can nabi qaal min ashicri xikma xadika haddaynu soo marray xadaana maxamed slm albikadi qaal xadaana ismaaciil bn cayaash waa nin iqa ah ila anahu xadiiثahu can hayri الshaamiyiina fii dacf ayib shaamiyiin wuxuu ka warinhayo ama ay wax ka qaataan waa roonya laakiin marka ay hayru shaamiyiin kaasaa aciifa kaasaa daciifa ama dacfi ku jira can cabdiraxmaan bni ziyaad bn anacm alafriqi fiihi dacfun sayi اlxafd can cabdiraxmaan bni raafic asna sidoo kale wey can cabdilaahi bni camrin qaal qaala rasuul lah rasulka ilah wuxuu yidhi ashicru gabaygu bimansilati اlkalaami hadalkoo kale weeye booskii hadalkuu taagan yahay xasanuhu gabayga kiisa wanaagsan ka xasani اlkalaami hadalkiisa suuban buu lamid yahay wa qabiixuhu ka qabiixi اlkalaam marku waa dhan ya waa qaacida sharciya wey xadiidkuna shawaahid fara badanna waa leey min xadiidi caaishata oo iman doona iyo keyrkeedba asaguna sanad xasan u lehay marka xadidku waa xadiid xasana ama saxiixun ligayrihi ah xadaanaa saciid midn qoray ayri ahayd xadaanaa saciid ibnu taliid yani saciid ibnu ciisa loo yaqaanaa awgii baa loo tiriyey saciid ibnu ciisa ibnu taliid iqat imaam faqiih qaala xadaanaa ibnu wahab cabdullah alqurashi mowlaahu akhbaranii jaabir ibnu ismaaciil alxadrami abu cabaad fiihi dacf iyo wahayru hayrkii baa noo sheegay hayrkaa kale ka bahaya can cuqayl ibnu khaalid ibni caqiil can ibni shahaabin can curwata can caaisha أنha kaanat taquul caaisha waxay odhan jirtay hooyadeed ashicru gabaygu minhu waxaa ka mida xasanu qayb wanaagsan wa minhu waxaa ka mida qabiixun in xun khud qaado bilxasani inta wanaagsan wadaci lqabiixa ka xunna iskaga tag walaqad rawaytu waxaan wariyey bay tihi caaishu min shicri kacb bni maalik ashcaaran gabayo fara badan saxaabiga kacb bn maalik gabayadiisii gabayo badan baan ka hayaabay tii minha waxaa ka a ah gabayadan ka hayo alqasiida ka midoo fiiha arbacuuna beytin afartan beyt oo gabay ah oo uu leeyahay kacb bnu maalik wa duuna daalika afartan wax ka yarna waa jiraan idan waxay kutusaysaa gabayga ayadoo hayso inuu yahay intii wanaagsanayd ama qayb baan ka barto waa aqaanaa ayada iyo walaasheed asmaa iyo aad bay gabayo u yaqaaneen mahmahaha carbeed iyo xikmooyinkeeda iyo gabayaha iyo way soo tuuri jireen ayib idan waxaa laga qabanaya gabayga kiisa san gabayga sane laga hadlayana waa kii ay carabi taqaanay ama soomaaliya ama soomaalidu intaysan fitnoobin een la ruculaynin la yaqaana wey soo baxeen gabayga noocaana waxaa loo yaqaanaa shicru alacaajim baa loo yaqaanaa reer farisiya reer rum ee gaalo ka soo jeedaa ayib waa in la kala faabo xoogii raarkay soomaaliya taqaanada garanaysa kaas way ka laga baalka bahalka marka la bilaababa laisruxayo meesha kuma jira kaas kaas khamradoo kale wey waa takhdiir daraagis wey alaska ilaaliyo xadaثna mxamed بن صباح qاala xadaثna شhريك بن cabdاللahi النقعي can المقدام بن شhurayح بن hاni can abi شhurيح بن hاni qaala qultu لcاaئشhaةa sanadkan toban jeer ka badan baynu soo mar caaisha waxaan ku idhi bur hooyoy akaana rasuul rasuulka ilahi ma aha yatamahalu kii ku mahmaaca ama ku halqabsada bishayin min ashicri wax gabayga ah gabayga wax kamida nabigu mararka qaad mu ku halqabsan jiray faqaala waxay tihi kaana yatamahalu wuxuu nabigu ku halqabsan jiray bishayin min shicri cabdillah bni rawaxa gabayga asalkiisa waxaa iska lahaa طarfat min alcabdi baa iska lahaa laakiin cabdillah bn rawaxna waa isticmaalay wayaatiika biاlakhbaari man lam tuzawiji waynu soo maray xadiidkan satubdي laka اlayaamu ma kunta jaahila وyأtiika bاlأkhbaari man lam tuzawid وyأtiika bاlanbaaءi man lam tabq lahu bataatan qaybta dambe waxbuu ku dari jira laftarkiisa walam tadrib lahu bimawcidi caynkaas ohan jira yani gabayga waxaa kuu keeni cidaada warka waa ku cidaada haysiin waxaa kula kulmin adu aada la ballamin yaa kula istaagay si xoogaan kuu sheegay ma maqashay waxa dhacay ayib lamada ballamin sahayna mada siinin buu le isagaa keeni doona iska sug idan waa xikma rabbaaniya waa kaynu soo maray ibn cabaas oo leh waa kelimatu nabiyin waynu soo maray xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qاal xadaثna mubaarak بن fضالة xadaثna الxaسن aan lahayn waxaa iman doona asagoo taxdiiث cadeeyey sarxa bالtaxdiiث oo bالsamاع xadaثna الxaسن بن abiاxaسن الbasrي أna الأswad بن sarيic xadaثahu xasan xataa tadliiskiisa halkan lagaga baxsaday asna wuxuu leeyahy xadaثahu saxaabigaasa ii sheegay idan waxaa meesha ku cad nas ku ah xasan albasri inuu wax ka maqlay saxaabigan aswad ah qaala xasan wuxuu yidhi ama qaala saxaabigu weye qaala aswad wuxuu yidhi kuntu shaaciran gabyaaban ahaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul nabi maxamedow imtadaxtu rabbii rabbigay baan ammaantay bal ka waran wey faqaal nabig wuxuu ama ina rabbaka yuxibu alxamda haddaba rabbigaa ma hadda waa jecel yahay iyo ammaanta wama stazaadanii nabigu igama korsiiya dalbin calaa daalika intaas ku dar iyo xoogo bilbey tiri iyo waxaa tirisa wax iiga sheeg midna naba intaas ku daay baabu man istanshada ashicra wuxuu baab yahay ciddii codsatay gabaga in loo tiriyo oo yidhi bal ku soo dar taa macnadu maaha inaan leeya nabi maxamed habadaaya kane laakiin weligii gabay ii tiriya ma dhihi maa macneedu mara badan buu saxaaba ka codsaday in gabay ay tiriyaan waayna soo maray gabaygii muxuu ahaa umayat bnu salka nabiga codsaday asagii baana caawa soo socdaba xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaثna cabdالlahi bn cabdiraxmaan ibn yaclى صaduuq aلثaqفي aw ثiqة qaala samictu camr bn shariid ataabiciy اljaliil can الshariid الثaqفي aلصaxaabiy qaala istanshadanii الnabiyu nebi maxamed wuxuu iga codsaday inaan u tiriyo shicra umayata ibn abi salt aلثaqفي umayata ibn abi salt wuxuu ahaa nin reer bani haqiif ah oo shaacir ah asaga iyo aabbihii iyo awowgii iyo wiilashiisiba waxay ahaayeen dad qoys la yaqaano gabay badan bay ahay kadib kitaabtii tawreed iyo kutubta horu wax ka akhriyey cilmigii nasaaro wax ka qaatay kii yahuud wax ka qaatay kutub badan markuu akhriyey y wuxuu kutubtii ku arkay xilli dhow in carab dhexdeenaba ka soo bixi doono carab buu isha saa u mariyey ilaa shaam iyo ciraaq buu saa u fiiriyey ilaa xijaaj iyo yaman iyo koonfur buu eegay ishmariila waa las yaqaanaay nin asaga ka gabay badan ama diimihii hore kaga aqoon badan ama xiniyo ku dhaam iska waay meesha markaas wuxuu u labistay nabiga soo socsaga inuu yahay baasha maka ra'aasada balaayo wey inuu nabiga soo socdo isagu yahay buu quudaraynhay idan wiil yaro u dhali karo ba ilaahay ikhtiyaarkiisa ku dhacay allahu aclamu xayثu yajcalu risaalata ahum yaqsimuuna raxmata rabbik waqaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calىa rajulin min alqaryatayn cadiim oolaa raxmadda cilmiga mayaa qaybin ilahay wuxuu yihi ahum yaqsimuun raxmata rabbik naxnu qasamna baynahum maciishat alxayat dunya idan markay ushii ilaahay ku dhacda nebi maxamed ayuu xanaaqay wuxuu i baasha anay gaara martay kumaba jiraba ballanka aan rugan yihin maxamed saasuu ku halaagsan idan gabaygiisoo dhan wuxuu ahaa gabay xambaarsan sibqa diiniya dadka carbeedka jaahiligaha shirkiga ee geedaha ee dhagxaanta lagu ammaanaya khamrada balaayada ma ahayn dabay wuxuu ah ka warramaya qiyaamo ilaahay subxaana wa tacala inuu unkiisa ka sarreeyo inay xisaab jirto in ahlu janno jiraan in cadaab jiro in bacdi jiro in waxaaso dhan buu gabagiisa ka markaad gabagiisa fiirsa waxaad moodaysaa wadaad muslim ah oo gabyahaya baad moodi idan nabig wuxuu i wuxuu ku sigtay eh, umayat bnu saki inuu islaamo ayb buu ku sigtay dabaygii wey marka wa anshatu nabiga waxaan u tiriyey dabayga asaga ah faakhada الnabiyu nabig mxuu gudagala u bilaabay yaquul inuu yah hi hi ku dar way wad inhi wey markaan laba dhowr bay tireen wuxuu le wad soco xataa anshatu ilaa nabigaan u tiriyey buu hi miata kaafiya boqol beyd kaafiyadu mar wuxuu ku dhacaa ereyga u dambeeya beydka ereygakelimada u dambaysa la yihahda kaafiy waa la yihahdaa marna xarafka rawiga loo yaqaanee xarafaha u dambeeya sida nuuniyat alqacdaan nuunka u dambeeya oo rawi loo yaqaano ayaa mar kaafil lada kaafil mar waa lahadaa shic gabayga dhan baa lahahdaa inta waa ku dhacdaa ayb marna beytmislaaca eh, u dambeeya lahahdaa almise kastaba noqotay waxaa weeye boqol beyt baa u tiriy boqol beyt gabay dheer wey faqaana wuxuu hi inkaada wuxuu ku sigtay liyuslima inuu islaamo ninkaa wuxuu ku sigtay inuu islaamo ama axaadiista tilmaamaysa eh, aslama shicruhu wa kafara qalbuh yani dhammaanta ina dacifta baa loo badan yahay baabu man kariha ninka nacbi u baab alhaaliba alayhi shicr alghaalib calayhi shicr culummada ka hortay ninkuu shicirku ka qaalib noqday hadduu gabayga ku bataba afka qaadaba gabay la soo boodi warwaxan jooji maxaa afkaada u diiday khayr iyo wardi kale iyo quraan akhris waa maxay shaqadaada maxaa gabaygu ka dhigay xadaثna cubaydالlah bn muسى abu mxamed iqة kana yتشhayc ibn badan alcabsi qala akhbarna xandla ibn abi sufyan akhraja lahu jamaca iqة imam can salim ibn cumar can ibni cumara can الnabiy qaal lian ymtali'a inuu buuxsamo jawfu axadikum midkiin bogi ama beerki u buuxayo calooshii qayx madax ka buuxsanto ayaa khayru lahu oo khayr badan min an yamtali'a shicran yani shicran qabiixan weeye ama yasudu can sabiil الlah aw yushغil can dikr الlah sana abu cubayd iyo jamaca min aslf baasaa ku fasiray baabu qowli اlahi caزa wajal buu baab yahay wshucaraau yatabichum algaawuun washucaraau qolyaha gabyaay yatabichum waxaa raaca algaawuuna qolyaha dhumay baa raaca yani inta xumadoonka ah ciyaal suuqa kuwa khariban kuwa tareenka ka dhacay kuwa aan nolosho dhan ba waxba ka fahmay waxaas o dhan ba daba kacay nacamoo dhan in qalbigiisu aafaysan yahay baa daba istaagay xadaanaa isxaaq ibn ibraahim qaala akhbarna cali bn xusein ibn waaqid saduuq qaala xadaثanii abi o xusein bn waaqid almarwazi isagana waa iqa wey can yaziid الnaxwi yaziid bn abi saciid baa la yihahdaa abulxasan alqurashi mawlaahum iqaة caabid can cikrima mawla bn cabaas can cabaas wالshucaraءu fasir bn cabaas wuxuu leey wالshucaraءu ytabicum اlgaawuun alam tara anahum fii kuli waadin yahimuun wa anahum yaquuluuna maa laa ilaladii miyaa ku jirta halkaas illadii way dambaysa aan filhaya eh, wshucaraau yatabcum lgaawuun alam tara anahum fii kuli waadin yahimuun wa anahum yaquuluuna maa laa yafc ila way dambaysaan inay dambaysaan umalaynhaya iladiina wuxuu yihi marka ibn cabaas fanasakha rabbi wuxuu nasakhay min daalika caydaa rabbi wxuu ka soo reebay ilaa waxay marka dhaleecaysay qolyaha gabya iyo inta raacday xumaanta ku raacda ilahi wuxuu daba dhiga alam tara miyadan u jeedin anahum shucaro iyo inta raacdayba fii kulli waadin meel kasta yahimina ku wareegsan yihiin wax kastu ka hadli meel waay maanta midba ammaani berri bu caayi berri way ka soo horjeesan yani meel yani wax ay mabda ma laha meelay tooganayaan ma jiraan waa nima qariban waxay ceesi midna ma jiraan wey waxaa ka daran ballanqaad bay yaqaaneen ballan bay qaada kasoo b wa yaquuluuna maa laa yafcaluun iska dhiwaan duula miyaan taqanaa soomaali ninka qabiilka u qiimo badan baan nahay wiilka wax saa u fiiran lama arko muxuu aha cawr mukaltum wuxuu idhi ilmaha annaga wiilashaannada markuu naasku saa oga goa buu ihi dadko dhan ba u sujuuda wuxuu ihi baroo dhan baan buuxinay mala'na albara xataa daaqa cana wa baxru lmaa'i namlahu safyanan buu beri iyo waan buuxinay bu markaan badgala badna oga qaada bu badna oga qaada barrina iska badaa warkiisaba yani been aan wax ka jirin iyo hanjabad aan wax ka jirin reer libaax baan nahay waxbaan jejebinaa waan boodnaa waraa ka daaya anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaysan awoodin iyo balinaysan ka soo bixi karin iyaba haysan inaba qaban karin bay lamanayaan ida ilaahay marka cayda marka waxaa laga qaanaya gabay o dhan bu inu cadanya laga qaadaya idan aayaddu fa rabbi wuxuu ka nasakhay min daalika xukumka asaga cayda ah iyo wax ka nasakhay wasatna wuu soo reebay inbuu baneeyey oo faqaala rabbi wuxuu yidhi ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixa wadakaru llaha kaiira waintasaruu min bacdi ma dulimuu وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى قوله تعالى marka وxu ابن cabaas dadka muslimiinta ilahay xuse ee diinta ku dhaqma ee rabbi xaqiisi oofiyey ee la dulmiyey inay isdifaacaan sida nebi maxamed iyo saxaabadiisa o kale waa fasaxan tahay laakiin xumaan aan la imanayn laakin waa shard ila الذيina aamنوا وعملوا صالحا وذكروا الlaha كثيirا وانتصروا min bacdi ma ظulimوا ayب baabu man qaala ina min albayaani sixra hada bilahi towfiiq ama taqyiidka bay mar waxay ku idlaaqaan naski naskaad u taqaanay ma ah aayad wax laga soo reebay ama xadiid wax khasisay ama wax qayday bu wuxuu ku leeyay ninka saxaabiga ama taabiciga waa nask wuxuu ujeedaa xukumkii guud baa qayb laga soo reebay intaan bu ujeeda hada bilahi towfiq